alxamdu lilaah rab alcaalamiin sala allahu cala muxamed wala ali muxamed w slama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu ku soo jiray kitaabkii ku saabsanaa rafcu almalaam can ala'immati alaclaam waxaynu ku jiray gaar ahaan asbaabtii uu sheikhu tirinaayey oo sheegaayey caalimka ama imaamku a'imada ka midi sababaha uu khilaafo xadiis ama markaa daliil u khilaafo asababu saadis shan sababood baynu soo aragnay sababta lixaad cadamu macrifatihi bidalaalati alxadiis waa inaanu garanayn macnaha xadiiska oo waxaa ka qarsoomay macnaha xadiisku leeyahay ayaa ka qarsoomay taaratan likowni lafdi aladii fi alxadiisi ghariiban cindahu mar wuxuu ga qarsoomayaa lafdiga xadiiska ku sugani ahaanshaha uu ahaaday mid ghariib ah oo macnihiisu aanu shaa'ic ahayn oo dadku aynay wada garanayn macnaha looga jeedo mislu lafdi almusaabana sida erayga almusaaban oo kale weeye waalmuxaaqala iyo almuxaaqala walmukhaabara walmulaamasa walmunaabada walgharar ila gayri dalika min alalfaad alghariiba ashyaadan waxaa soo arooray axaadiistay ku soo aroortay iyadoo la reebaayo marka qaarkoodna macnahooda waa la isku khilaafay haraabada ku sugan daraaddeed baa la isugu khilaafay musaabanada nabigu sala allahu aleyh wasalam waa reebay nahaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can ilmusaabana xadiiskana waa fasiraya an yabiica samara xaa'iطihi in kaana nakhlan bitamrin kayla musaabaradu waa maxay min azabni baa laga keenay zabniguna waa dafciga waa dhiibista macnaahaanna waxaa looga jeedaa midhaha geedkiisa ku sugan ayuu ku iibinayaa mid kale oo la beegaayo yani laba shay isku nooca lagu iibinay la isku iibinaya midna waa rutab geedka saaran masalan midna waxa weeye waa timir la beegaayo beeggeeda la garanaayo marka tan geedka saaran waa la qiyaasayaayo miisaankeedii si toosa loo garan maayo laakiin waxaa lagu samaynayaa kharsi in la qadaraayo laba shay oo isku noocoo isku jinsiya marka la ysgu iibinaayo ama makiil ah calaa qowlin ama tacaam ah sida shaaficiyadu qabto marka la ysku iibinaayo isku noocna ay yihiin waxaa loo shardinayay laba shardi ashartu alawal waa inuu yahay milan bimilin yadan biyad waa inay isla eg yihiin waa aynay kala badnayn waana in markaa naqad ay noqotaa oo wax amaahi aynay soo gelin hoo iyo keen waa inay noqotaa waa insaan la ysugu dhiibaa yadan waxba laysku lahayn waa in la kala tagaa xataa qayb ka mida hadday baaqato aan la bixinin oo aan la dhiibin waxay noqonaysaa in riba soo gashay noqonaysa milan bimislin yadan biyad isla ekaanshuhuna waa inuu yahay mid muxaqaqoo la ogyahy oo la xaqiiqsadaa waxay culammadu yidhaahdaan aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul shayga in la garan waayo labada shay inay isla eg yihiin in la garan waayaa waxay ka dhigan tahay kaalcilmi bitafaadul sida ogaalka la og yahay inay kala badan yihiin oo kale oo dheeraad kale leeyihiin in la og yahay siday xaaraan u tahay xaaraan u noqonaysaa in laga jaahiliyo aan la garanaynin inay isleegihiin waa qaacida fiqhiya aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul waayo shardigu ku bannaanaanayey oo ribo kaga baaqanayay oo xalaal ku noqonayay labadan shay isku nooca in laysku iibiyo labaduba tacaamka ah shardigii baa wuxuu yahay inay isla eg yihiin mar labaadkana inay naqad wada noqdaan iyo dembiyad dee haddii shardi liljawaas ay tahay waa in la taxaquqaa isla ekaanshihii yaa waata culamo kale ay yidhaahdaan alshaku fi sharti maanicun in shardiga laga shakiyaa waxay noqonaysaa xukunkii mid mancinaysa qaacida ahaan bay culamada qaarkood sidaa u sheegaan bacdu ahlicilmi marka shardigu ku bannaanaanayay haddaan la hubsannin oo aan la ogayn inuu xaasil yahay waxay ka dhigan tahay inaan u joogin waayo shardigan waa wax xaadisoo soo darrinaaya alaslu cadamu asalku waa inaan shardigu joogin yaa haddii laga shakiyo waxay ka dhigan tahay ma joogo bannaanaanshihii wuxuu ku xidhnaa baa la waayey oo tamaasulkii ama isla ekaanshii baan jirin marka musaabanadaas waa sidaas weeye waxaa ka mida ah waxa weeye mukhaabarada mukhaabaradana markaa xadiis ayaa sheegaaya oo ku soo arooray ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa can bayci almusaabanati waalmuxaaqala waalmusaabanatu an yubaaca hamaru nnakhli bitamri waalmuxaaqalatu an yubaaca azarcu bilqamxi muxaaqaladana waa reebay musaabanadana waa reebay maxaaqaladii waa fasiro wuxuu ku fasiray waa in sarca lagu iibiyo qamax yacni in lagu iibiyo iyo wastikraa'u lardi bilqamxi iyo dhulka in lagu kireeyo raashin markaa lagu kireeyo in raashin markaa lagu kireeyo marka culammadu xoogaa way isku khilaafeen marka la odhanaayo dhulka in lagu kireeyo marka waxaa raashin lagu kireeyo isku si culammadu umay cabirin culammada qaarkood yacni waxay ku cabbireen inay tahay dhulka waxa ka soo baxaya qayb ka mida ayaa lagu kiraynaya waa nooc culammada qaarkood waxay ku fasireen yacni qayb ka soo baxaysa marka leeyahay ama sulus ama rubac ama wax la mida macnahaasoo kalea laga tilmaamaya ama waxaa la odhanayaa qaybtaasoo kale wixii ka baxaa ayaad adigu markaa waxa yeelanaysa anna intaa wixii iga baxaan yeelanaya mukhaabarada waxay yidhaahdeen waa dhulkii baa lagu kiraynayaa nasiib mucayanoo ka mida sida ulus ama ruuc baa lagu kiraynaya bacdi culamada ka midna muxaaqarada lafteeda isla sidaasay ku fasireen bacdina waa ka duween marka bacdi waxay yidhaahdeen almukhaabaratu qiila almusaaracatu cala nasiibin mucayanin kathulusi waalrubci wahayrihima dhulkii baa waxaa lagu kiraynayaa nasiib markaa mucayana oo ama rubuca ama ulusa waxaa la odhanayaa dhulkan beerta ah ayaan beeranaya iga kiree wax macluumoo dahab ama fidaa ah laguma karaysanayo raashin dabadda laga keeneen lagu karaysan maayo waayo dhulka waan wada beerayaa halkaa laga bilaabo ilaa halkaas nuskaa adaan kuu beeraya ama rubca adaan kuu beeraya ama suluskaa adaan kuu beeraya intanna anaa beeranaya nasiib adigana wixii kaaga soo baxa ana nasiibka wixii iga soo baxa waxaa dhici karta kani inuu baxo aanu kani bixin ama kani baxo aanu kani bixin wax macluumo lagu kiraystay meesha ma yaallin ijaaradina waxay u baahan tahay shay macluum ay u baahan tahay jahaala ku sugan marka sidaas aawadeed tan noocaas waxay noqonaysaa midaan markaa bannaanayn bay markaa noqonaysaa marka bacdu ahlicilmi muxaaqalada iyo mukhaabarada isku mid bay ka dhigayaan bacdina waa kala duwayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen muxaaqaladu waxay noqonaysaa midhaha oo sabuulkoodii ku jira la iibinayaa midhaha oo sabuulkoodii ku jira ayaa markaa la iibinaya ama iyagaan weli bislaan baa la iibinaya ashyaada noocaasina hadhow waxay noqon doonaan lama garanayo saas aawadeed halkaa lafteedana jahaala ku jirta nooc jahaale ah ayaa ku jira nooc kale oo la reebay wuxuu sheegaya mulaamaso mulaamasadaasi waa maxay waa isla taabasho masalan ashyaa buu iibinayaa ashyaadii waxoogaa xoogaa qarqariyey dabeedna markaasuu leeyahy halkaa adigu taabo yacni ama gacanta geliyo kaa taabataa baycu ku dhacay ma garanaayo kuu markaa baycu ugu dhacay ku yahay wuxuu noociisa garanaya ma aha nooc jahaala baa ku jirta qarar baa ku sugan ama maryahaas badan gacanta intaa saa u geliso taa taabatay ayaa iibku ku dhacay ma garanayo tuu taabtay ma mid wanaagsan bay noqon doontaa ma mid weyn bay noqon doontaa ma mid yar bay noqon doontaa waxay noqotay nooc jahaala ah baa soo gashay waa mulaamasada waa noocaas waayah waxay bacdi ku fasireen hiya an taquula idaa lamasta thawbii aw lamastu thawbaka faqad wajaba albaycu haddaan marada taabto ama maradaed taabato baycu waa waajib waqiila waa inuu markaa waxaa weeye iyadoo mara ka xigto uu maradii taabto aanu eegin waxay taasoo kale ka dhacaysaa ashyaada qaarkood baa laga yaabaa dee inuu ku jiro bundad weyn ku jiro waxyaalo kala duduwanna ay yihiin sida hudheyrkiiyo waxa la midka ah in layaha gacanta geliyo taa aad la soo baxday markaad saa u taabato yaa ayaa iibku ku dhacay say doontaanay noqon kartaa waxay noqon kartaa mid yar mid weyn waxay noqon kartaa mid ceeb leh mid yacni nooc walba noqon karta marka harar baa calaa kulli xaal ku jira harar ayaa ku jira munaabadada ka mid ah munaabadadu waxa weye waa isku tuur yacni waxa weeye maradan ku soo tuuro ayaa markaa baycu ku dhacay ama markaa wuxuu odhanayaa dhagax ama quruux soo qaado ku tuuro tuu kuugu dhacaan markaa kaa iibiyo intaa kaa siiye maryaho si isu dhacyaalu deedna tuurayaayo nasiib tuu ku dhaco ya waa qarar yani wuxuu noqonayaa nooc qarara ayuu markaa noqonaya qaraabada ku sugani waata keensanaysa fuqahadu inay isku khilaafaan tafsiirkay fasirayaan waxaa ka mid a qararka kedinta qofkii in la kediyo oo wax markaa waxa weeye aanu aad u garanayn ama aanu markaa xaqiiqadiisii aanu garanayn baa markaa laga iibinaya ama wax daahirkiisu markaa uu yahay inuu wanaagsan yahay ayaa markaa laga iibinaya waa lagu kedinaya naha rasuul lahi sala allahu alay waslam can bayci alxasaati wa can bayci algharar labada mid walba waa reeba ilaa hayri dalika min alkalimaati alghariiba ashyaada waxaan ahayn loo idaafeeyo lagu daro oo kalimaadka gariibka ka mid a alatii qad yakhtalifu alculamaau fii tafsiiriha taasay dhici karto culammadu inay isku khilaafaan tafsiirkeeda wa kalxadiisi almarfuuc iyo sida xadiiska markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo rafciyo kale weeye xadiiska nabiga loo rafciyey calayhi salaatu wasalaam weeyaan laa talaaqa walaa cataaqa fii ikhlaaq laa talaaqa talaaq ma jiro walaa cataaqa xoraynno ma jirto nusqadda muxaqaqada waxaa ku dhacay walaa citaaqa waana khalad citaaqa waxaa la yidhaha shayga wanaagsan baa la yidhaahdaa marka cataaq iyo citaaq baa kala jira marka waxa weeye saxdu waxay ku tahay marka looga jeedo xorayntii ama xorowgii cataaq bifatxi alcayn laa bikasriha walaa cataaqa xoraynna ma jirto cid ay xoroobayso fii ikhlaaq xidhan markaa waxa weeye maskaxda ama garashadu xidhantay la jirkeeda yacnii gudaheeda iyadoo lagu sugayo qofka garashadiisa iyo qasadkiisii iyadoo uu xidhmay ama cadhaha ku xidhmo ama marka waalli ha ku xidhmo ama marka waxa weeye wax kale ha ku xidhmee talaaqna ma jiro xerowna ma jiro hadduu yidhahdo waan furay waxba furmi maayaan isagoo waalan hadduu wax furo waxba furmi maayaan isagoo cadhaysan aan waxba kala garanayn hadda cadho oo dhan ma waa cadho gaadhsiisana aanan waxba kala garanayn cadhadu waa maraati gabarh kastoo la furaa iyadoo la cadhaysan yaha sida haalibkaa la furaa ya marka cudurdaar maaha waan cadhaysnaa dabeedna waan furay ya cadhadu waxay u qaybsantaa saddex qaybood qayb qofku inaanu markaa wax alla wuxuu samaynaayo iyo wuxuu odhanaayo toonna inaanu ogeyn dadkunbaa kule sidan baad tidhi isagu iskama warqabo dadkaale sidan baad samaysay isagu isma ogaa ya garashadii waa ka xidhantaoo wakhtigan wax alla wuxuu kala saxaya ma jiro war ma odhan war waa tidhi ya hadday caynkaatoo xadkaa u gaadhsiisan yahay xaaladdaa wuxuu ahaa marfuucu lqalam cadhadu mar dee qofka aad u madax martaa oo dadka qaar bay ku xun tahay dad baa jira markay cadhoodaan suuxa nacuudu billahi min daalik qaar baa jira markay cadhoodaan la dhinta oo xanuunnay leeyihiin yacni waxa weeye khatar buu gelayaa qaar baa jira marka aan waxba kala garan xataa hadday cid rislaynayaan ka kala qabanaya iyo kula dagaalamayay ma kala soocayo ya marka cadhada heerkaa gaarsiisan inaanu waxba kala garanayn laa yadri maa yaquul kaas marfuucu lqalam wax dalaaqoo ka dhacaya ma jiro cadhada nooc labaad waxay tahay waa noocu cadhaysan yahay uuna garanayo wuxuu odhanaayo iyo wuxuu samaynayo uuna isxukumi karayo iskaantaroori karayo qacan kaasi waa mukallaf waxallo wuxuu sameeyana waa loo qabanaya iyo wuxuu yidhahdaba haba badnaato cadhadiisu laakiin mar hadduu wuxuu odhanaayana garanaayo iyo wuxuu samaynaayo uuna iskaantarooli karayo dee khiyaarkiisu ku sameeyey waxa uu sameeyey biijmaaci ahlilcilmi kaasi wax alle wuxuu la yimaado waa mu'aakhad wa mu'aakhadun bihi waa loo qabanaya nooca labada u dhexeeyaa jira nooc waxaynu nihi marka waxallo wuxuu sameeyo loo qaban maayo noocna waxa la yidhi waxallo wuxuu sameeyo waa loo qabanaya nooc labada u dhexeeyaa jira noocaas waa maxay wuu garanayaa wuxuu samaynayay wuxuu odhanaayaba laakiin kantaroolkii baa ka luman kantaroolkii baa ka lumay isma xukumi karo taa culammadu waxay yidhahen waa mawdic ijtihaad mawduc ijtihaad weeyo qaadiga ka ijtihaadaya masalada marba masalada la soo dardeen noocaasoo kalea wuxuu ka xukumay qaraa'inta iyo axwaashii isaga eegayo arrinka diraasaynaya mawduucu ijtihaad weeye ma xaggan baa la haleeshiinayaa oo xaggii marka waxa aan loo qabanayn isaga waxaa la haleeshinaya xaggii loo qabanay ya saddexdaa nooc baa loo qaybiya waayahay fa fasaruu xadiiska kollay waxbaa ku jira oo dacfaa ku yaro sugan laakiin hadda waa misaalun waa tusaale masaaisha hore uu inoo tusaaleeyey ee hariibka ku saabsan dhammaan axaadiista ku soo aroortay waa axaadiis qawiya badankooduna saxiixay ku sugan yihin waaya fa inahum qad fasaruu liqlaaqa waxay ku fasireen culammada qaarkood iqlaaqa bilikraahi dirqintay ku fasireen qofka wax lagu dirqiyo oo waxay yidhaahdeen fii iqlaaq waxaa loo jeedaa fii ikraah waayo qofku khiyaarkiisii ku shaqayn maayo waa la dirqiyo waa la khasbay waman yukhaalifuhu laa yacrifu hada tafsiir cidda khilaafaysa ee masaladaa ku khilaafaysaana tafsiirkaa isagu ma garanaayo tafsiirka ma garanayo xadiiskan laa talaaqa walaa cataaqa fii ikhlaaq wuxuu sheegaya muxaqiqu in albaani taxsiiniyey imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibn maajah baa marka albaani waa taxsiiniyey buu odhanaya waxa uu imaamu dahab yidhaahdaa xadiiska xasanka nooc dacfiya ku sugan saas aawoodee qaacido loo raaco oo wada dabdinaysa looma hayo horta haddaan dacfi ku sugnayn wuxuu noqon lahaa buuhi saxiix qadar dacfi kolleyba waa ku jira buuri daabid wada jamcinayana looma hayo waxaa laga yaabaa caalimka keliya ra'yigiisa inuu iskhilaafo oo mar yidhaahdo waa saxiix oo mar yidhahdo waa xasan oo mar yidhahdo waa daciif ya yani waxa weeye caalimka keliyaaba laga yaaba ra'yigiisu inuu iskhilaafo wakhtiyada qaarkoodna culamo kala duwan baa isku khilaafi karto qaarkoodna ay xasan odhanayaan qaarkoodna ay daciif odhanayaan imka aimada qaarkood xadiiska xasanka ah waagii hore waxay odhan jireen waa daciif imanka ra'yiga la yidhaahdo marka laga hadlayo imaam axmed daciifulxadiisi axabu ilaya min alqiyaas ama min alra'yi xadiiska kiisa daciifkaa baan ka jeclahay ra'yiga ama qiyaaska culammadii xanaabilo qaarkood waxay yidhaahdeen oo ibnu taymiyaba ka mid yahay daciifulxadiiska ugama jeedo kaynu daciifka hadda u naqaano daciifka wuxuu uga jeedaa nooca hadda xasanka aynu dhahno noocaasuu uga jeedaa buui waayahay waman yukhaalifuhu laa yacrifu hada tafsiir cidda markaa ku khilaafaysaana tafsiirkan ma garanayo bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen ikhlaaqa in looga jeedo cadhada waana sida waxa weye ay ku fasireen ciraaqiyiintu ay ku fasireen waana sida imaam axmed iyo abu cubayd iyo abu daawuudi ay ku fasireen sida muxaqiquba soo naqlinay sida muxaqiquba uu soo rarayo marka cadhadii waa lagu fasiray ikraah iyo dirqintii waa lagu fasiray waallidii waa lagu fasiray ibnuqayim wuxuu doonay inta inuu kulmiyo oo wuxuu yidhi wasawaabu fii lafdi aliqlaaqi annahu aladii yaglaqu cala saaxibihi baabu tasawurihi aw qasdihi kaaljunuuni walsukri walikraahi waalghadabi kaannahu lam yanfatix qalbuhu liqasdihi walaa watara lahu fiih lafdiga ilaaq sida saxani waxay tahay waa in la yidhaahdo waa kii ruuxa u saaxiibka ay ka xidhantay baabkii garashada ama baabkii qasadka oo shayga inuu u qasdaa ama inuu aqoonsado oo gartaa kuu ka xidhmoo dhan baa soo gelaya muu ka dhigay caam waalidii baa soo gelaysa waxaa soo gelaya sukrigii sakhraanimadii baa soo gelaysa dirqintii baa soo gelaysa qofka la dirqiyoo la khasbay cadhadii baa soo gelaysa ka qaalib noqoto aanu waxba la kala garan karin waxaad mooddaa qalbigiisii inaanu furminba ee uu xirmay oo waxa uu samaynaayo xataa dankama leh wuxuu ujeeddo iyo qasad iyo u samaynayo maba ahba macno sidaa ku dhow buu markaa ibnu taymiyana tilmaamaya markaa saas aawadeed intaba waa soo gudagelinaya intaba waa soo gudagelaya risaalu leeyahay ibnu qayim la yidhahdo ikhaasat lahfaan fii xukmi talaaqi alqadbaan waa risaala matbuuca tafsiirkii aynu sheegnay saddexa nooc ahaana halkaas ayuu ku tilmaamaya oo kaga hadlaya ciddii u baahan waa u noqon karta waayah masalada sukriga ku saabsan waa laga yaaba inaad qariibsato oo sakhraannimada haddii qofku aanu ku dembaabin oo dembila'aan ruuxa ay uga dhacday waa laysku waafaqsan yahy inaanu mukallaf ahayn waktigaa u sakhraansan yahe waxba aanu kala garanayn inaan loo qabanayn oo say u suuragal tahay inaanu sukriga ku dambaabin waxay u suuragal tahay kow in lagu khasbo lagu dirqiyo oo ikraah buu ku cabbay khamrada laba waxay kaloo ka suuragal tahay in loo qariyo waxbaa loogu dhex daray dabeedna waa sukhraamay isaguna ma ogin saddex waxay ka suuragal tahay inuu yahay xadiisu cahdin bilislaamoo iminkuu islaamay mana ogaan weli khamrigu inuu xaaraan yahay dabeedna waa iska cabbay sidii caadadiisu waagii hore ahayd oo khamradii iska cabbay saddexdaa aynu sheegnay midnaba khamri cabka kuma dembaabin sukrigii iyo sakhraannimadii haddaba ka dhashay taas ee aanu waxba kala garanayn wuxuu la yimaado inaanu mukallaf ahayn waa biitifaaq laakiin ruux garanaya khamrigu inuu xaaraan yahay oo badrheedh u cabbay oo u badrheedhay oo dabeedna sakhraamay mukallaf ma yahay mise ma aha taasi waa mawdicu khilaaf xanaabilo iyo shaaficiya waa ku kala duwan yihi xanaabiladu waxay leeyihiin markaa laftiisa mukallaf ma aha haddii waxa weeye sakhraddu madax marto aanu waxba kala sooxayn oo daafixan nooca ay yidhahdaan uu yahay noocaan waxba kala saaray waxaa jira mid mabaadi u sukri ku suganoo bilowgii sakhraanimado wax kala soocayo wax kala garanay sakhraddii markaa kama haalib noqon kaa isaga layskuma hayo inuu mukallaf yahay laakiin kan ay ka haalib noqotee yacni aynay u kala soocnayn inuu dharka gashado iyo inuu bixiyo inuu kaadida cabbo iyo inuu biyaha cabbo yaa wax u kala soocnay aynay jirin hadduu doono dharkaba intuu iska dhilliyo markaisagaa shaarica usoo baxay ama hadduu doono kaadid cabbayo wuxuu kala garanaya aanu jirin ya shaaficii waxay leeyihiin hadduu khamri cabka ku dambaabay mukallaf waa yahay wax walbana waa loo qabanaya hadduu zawjadiisa ku furo saddex saddexdii waa dhacayaan bay yidhahdeen waxba ma kala garanayan ma soconaysa bay yidhahdeen hadduu gaaloobo wuu gaaloobayaa yacani qolada mukallafka qabtaa in waxa weyaan aanu inuu mukalaf yahay waa shaaficiyada saddexda suura aynu sheegnay hayru mukalaf inuu yahay la waafaqsan yahy saddexdaa suura haddayna ahaynoo khamri cabka lagu dambaabay xanaabila waxay leeyihiin markaa lafteeda mukallaf maaha oo loo qaban maayo wuxuu yidhahda iyo wuxuu sameeyo toon ya hadduu xataa wax dilo dee khata bay uga dhacdo waxay leeyihin shaaficiyadu wax walba waxa looga qabanaya mar hadduu khamri cabka ku dambaabay waxa ugu adag hadduu kufri intaa la yimaado waa gaaloobaya bay yidhahdeen mar hadduu markaa u badrheeday xaaraanta inuu cabbo uuna garanaya caqliga inay zuulinayso oo caqliga kaxaynayso wax allo wixii ka tartiibsamayna inuu u badrheeray ka dhigantahy ya wax allo wixii ka dhashayna inuu u bareeray ayay ka dhiganta qolyaha xanaabiladu laakiin waxay leeyihiin maya waxaanu leenahay mukallaf ma aha ayaanu leenahay cala litlaaq waa masala khilaafiya laakiin suurka aynu sheegnay iyada waa laisla ogolya wuxuu yihi wa likowni macnaahu fii lugatii wacurfii curfihi hayra macnaahu fii lugati nabiyi sala allahu aleyh wasalam marna waxaa laga yaabaa in dalaalada xadiisku uga qarsoomo oo macnaha xadiiska uu garan waayo likowni macnaahu waa ahaanshaha u ahaaday erayga macnihiisu fii luqatihi luqada caalimkan ama imaamkan iyo wa curfihi curfiga imaamkan iyo luqada imaamkan hayra macnaahu mid ka duwan macnihiisuu lafdigani ku lahaa fii luqati nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga luqadiis bimacnaa yacnii nebigu lafdigan siduu macnihiisa u yaqaanay wakhtigiisaasna loo yaqaanay baa waxay ka duwan tahay sida curfigan dambe loo yaqaanay imaamku nool yahay imaamka xadiiska daliishanaya ama caalimka daliishanaya labadii curfi baa kala duwanaaday wakhtigaa hore waxaa loo yaqaanay macne wakhtigan dambe ee caalimkan dambe xadiiska daliishanaya uu nool yahayna eraygan waxaa loo yaqaanaa macno kale markaasuu wuxuu ku xambaarayaa macnuhu u yaqaanay caalimkani macnaha uu caalimkani u yaqaanayna waa curfi xaadisa waa curfi xaadiso yacnii wakhti dambaa sidan loo bartay inuu nebigu sidan uga jeeday dee ma suuragal ah ila waa curfi dabadii soo dariyey wa huwa caalimku yaxmiluhu wuxuu ku xambaarayaa xadiiska ku fasiraya calaa maa yafhamuhu wuxuu ka fahmaayo fii luqatihi luqadiisa ku fahmaayo ayuu ku fasiraya bina'an calaa ana alasla baqaa'u luqa xaaluu ku dhisaayo asalku inuu yahay luqadu inay baaqi tahay oo sideedii ku baaqi tahay oo ku sugantah kamaa samica bacduhum aahaaran waa siday qaarkood u maqleen aathaar ku saabsan fi ruksati fi nabiid waxay maqleen ruksada nabiidka la ruqsaynaayo aathaar ku saabsan bay maqleen oo mawduuca lagu soo wariyey fa dannuuhu bacda anwaaci almuskir waxay u maleeyeen noocyada muskirkee wax sakhraamiya qaar ka mida in loo jiido ayay u maleeyeen liannahu lugatuhum waayo nabiid in la yidhaahdo wixii aan cinab laga samaynayo wax sakhraamiya waa luqadoodii weeyi waa luqadan dambe ee soo darinaysa luqadan dambe ee soo dariday weeyaan liannahu luqatuh wa innamaa huwa wuxuu ahaadayoo qura ka aasaarta loogu sheegay ee nabiidka ahi maa yunbadu waa wixii lagu tuuro biyaha litaxliyati ilmaa wax biyaha loogu riday suu biyaha u macaaneeyo qabla an yashtadda intaanu khamiirinoo aad u karin yacni ka hor fa innahu jaa'a mufasaran sababtuna waxay tahay waa yimi xaal la fasiray fii axaadiisa kasiiratin saxiixa axaadiis fara badan oo saxiixa ah ayuu isagoo lagu fasiraayo ku soo arooro ku yimi wa samicuu lafda alkhamri waxay maqleen erayga khamri fi lkitaabi wasunnati ayay ku maqleen faactaqaduuhu waxay u rumeeyeen yani culammadaa dambe casiira alcinabi yacni wixii miid ah ee cinabka laga miiray inay tahay ee annii ee aan bislayn aan markaa waxa weye la bislayn ee almushtaddi khaasa ee marka waxa weeye khamiiray ee karay gaarnimo ahaan inuu isaga ku gaar tahayoo yacni isaga xaal lagu gaar yeelayo aan markaa noocyo kale lala wadaajinin binaa'an calaa annahu kadalika waxaa sidaa u ictiqaadiyeen dhisiday ku dhisayaan daraaddeed ama xaal ay ku dhisayaan calaa annahu kadalika in erayga khamri oo sidaasoo kale yahay macnihiisu fi lugati luqada gudaheeda ku yahay wain kaana qad jaa'a min alaxaadiisi axaadiisu kasiiratun saxiixa haba ahaado midu ku yimi xagga axaadiista ama xaalu axaadiista ka mid yahay axaadiis fara badan oo saxiixa ah oo tubayinu caddaynaysa ana alkhamra in khamrigu ismun likulli sharaabin muskir inuu yahay wax kastoo la cabbo oo wax sakhraamiya inuu yahay sheekhu waxa uu tilmaamaya raximahullah waxaa dhici karta buu yidhi markaa caalimka eraygan curfigu u yaqaano iyo macnaha u yaqaanaa inay ka duwan tahay wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam macnaha loo yaqaanay ama nebigu calayhi salaatu wasalaam macnuhu u yaqaanay inay ka duwan tahay deedna xadiiskii markuu helo ayuu curfigiisii uu u yaqaanay caalimkani ayuu ku fasirayaa ee wakhtigiisii jiray taasina waa khaladoo dee sidii muraadka ahaa ee nebigu uga jeeday markaa kuma xambaarinoo kuma fasirin waxaanu ku dhisay caalimkaasi maadaama curfiga uu yaqaanaa ee mutacaarafka ahi ay tahay in ereygan macnaha la yidhaahdo wakhtigan wuxuu leeyahay waxaa lagu xambaarayaa wax khilaafsan mar haddaanan ogeyn casrigii horena inay si ahaan jirto noocaasoo kale waxaa la yidhaahdaa istisxaab maqluub baa la yidhahdaa waa istisxaab la dabagediyey yani istisxaabku waa anwaaca waxaa ka mid a ah istisxaab alcadam alasli waa macruuf waa nooca baraa asliya laga qaato waxaa ka mida ah nooc la yidhaahdo istisxaab alcumuum yacni naska caamka caamnimadiisa in la istisxaabo ama naska muxkamka muxkamnimadiisa in la istisxaabo ilaa wax khasisaya ama nasakhaya la helo iyaduna waa macruuf waxaa jira istisxaab la yidhaahdo suuradii ijmaaca ayaa markaa waxa weeye la doonayaa in markaa ikhtilaafkana loo naqliyo waa nooca ugu daciifsan nooc afraad baa jiroo la istisxaab maqluub la yidhahdo waa istisxaab la dabagediyey masalan shaybaa curfi ahaan si loo yaqaanaa waxaynu ku tusaalayn karnaa masale kale oo fiqi ah oo baab kale khusaysa masalan waxaa jira calaa sabiili mithaal awqaaf baa jirta lagu intifaaco oo waqafyo ah la soo gaadhay qurun mutataawila inay waqafyo ahaayeen naadiriin bay leeyihiin iyo mas-uullo meelaana lagu bixiyaa waxaa la soo gaadhay shuruudihii waqafkoo qoran lama hayo waa la leeyahay waxaa lagu waqfay waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa taa lama hayo laakiin dadkii kala dambeeyey waxay iska soo gaadheen meelo mucayana waqfiyada in lagu bixin jiray in lagu sarfin jiray meelo kaloo khayrana aan lagu bixin jirin itaar mucayana in gaara ama ha ahaato agoonta iyo musaafiriinta baa lagu bixin jiray ama waxaa lagu bixin jiray agoonta iyo musaafiriinta iyo talabatulcilmiga waa tusaale ama fuqarada ku dar sidii marka la soo gaadhay lagu bixin jiray mar haddii shuruudii waqafka aan la haynin waxaa lagu xambaarayaa in sidii lagu waqfay sidaa tahay waayo dadku waxay iska soo gaadheen iyadoo sidaasun lagu bixiyo oo waqafkan agoonta iyo musaafiriinta bes unbaba lagu sarfiyaa waxaa la odhanayaa mar haddii waxa weeye sidaas aynu ku soo gaadhnay wax khilaafsanna aynaan haynin cahdiga aynu soo gaadhnay iyo cahdigaynu joognaba sidaasuun lagu bixin jiray shay khilaafsanna aan la haynin waxaa lagu xambaarayaa casr awalna inay sidaa ahaydee la waqfay markii la waqfayna insaa lagu waqfay waayo sidaa hadday khilaafsan tahay waxay u bahaanaan lahayd wax caddeeyo ka leexiyo in la waxay ka dhigan tahay meelaha ku bixinaysaan kuma gaar ahaa ama inaad ku bixisa halkaan maaha halkan iyo halkan baa lagu waqfo dee laga rabaa marka istisxaab maqluub baa la yidhahda marka tan wuxuu noqonayaa yacni luqadan eraygan in macnahan loo isticmaalaa wakhtigan curfi ahaan waa jirtaa si khilaafsanoo aan ogahay ma jirto uu leeyahy caalimku waxaan ku xambaarayaa sidaa hadda aan u aqaano ila luqadaan ku hadlaya waa luqadii carbeede in wakhtigii horena loogu hadli jiro oo macnaha looga jeedi jiray mar haddii wax khilaafsan aanan ogayn haddii wax khilaafsan ogaado in si ka duwan loo isticmaali jiray dee xujo u noqon mayso intan ku xambaaro waaya binaan calaa ana alasla baqaau lua waata keensatay marka axaadiista qaarkood in lagu fasiro macna aanu nebigu uga jeedin calayhi asalaatu wasalaam marka ereyga annabiyidoo kale waa soo arooray axaadiista qaar buu ku yimi aahaar mar baa loo isticmaalaa wax axaadiistana ay soo gudagelayaan dabeed marka axaadiista nebiidka tilmaamaysa markuu arkay ayuu wuxuu ku xambaaray curfigii dambaa waxaa loo bartay nebiidku inuu yahay waxaan cinab laga samayno casiir cinab aan ahayn laakiin muskiroo wax sakhraaminaya marka qoladii kuufiyiintii waxay yidhaahdeen dee khamri maaha aha nebidku khamrina wuxuu ku gaar yahay casiirulcinab markuu isbedelo oo muskir noqdo oo intuu khamiiro u karo ya wakhtigaasuu ku gaar yahay wakhtigaa ayuu ku gaar yahay marka nabiid iyo khamri way kala duwan yihiin cinabkuu ku gaar yahay sax maahoo dee axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam axaadiis badan baa ku soo aroortay kullu muskirin khamrun wax kastoo wax sakhraamiya waa khamri qalad waxa ah inay mashaayikhda qaarkood iyadoo xadiiskii sidaa u cadyahay markii lagu soo arooriyey ay xadiiska u hoggaansami waayeen oo ay dooneen muxaamaatan lilmadhab difaacay madhabka daafacayeen daraaddeed inay marka waxa weeye markaa ictiraadda soo arooriyaan ay yidhaahdaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray Eh, inuu sharciyaadka caddeeyo nebiga looma soo dirin inuu dadka luqada baro waxaa loo soo diray libayaani sharciyaad ayaa loo soo diray almuskiru khamrunna ama yacni waxa weye kullu muskirin khamrun wax kastoo wax sakhraamiya waa khamri waa arrin luqo ku saabsan marka waxa weeye eh, ictiraad noocaasa ayay keenay laakiin waxa weeye waa ictiraad liita weeye nebigana sala allahu alayh wasalam in la ictiraado maa wax kastuu nebigu yidhaahdana waa in loo hoggaansamo oo la raaco wey yacni waxa uu nebigu sheegaa waa waxyi ilaahay waxyi ilaahay wey maadaama waxyi ilaahay yahay waa in la raaca oo la hoggaansama ee in la diido ma ahoo yacni ictiraadda la keeno sax maha waxaanu ku odhanayaa waxyi ilaahay buu ka odhanaya marka in la yidhahdo bacdi baanaan aqbalayn waxa uu sheegay bacdi baanu aqbalaynaa waa macno liita wey macno liita wey marka calaa kulli xaal a'immada hore lagama hayo hadallada noocaasoo kale inay yidhahdeen laakiin qolyo dambe ayaa doonay inay sidaa ugu doodaan laakiin eh, qoladii hore ee markaa aimadii reer kuufa oo abu xaniifiya labadiisa saaxiib yani tabaqadaa hore iyo markaa kuwa ku dhow iyaga markaa waxa weeye lagama soo naqlin kulli xasaba cilmi cidda laga soo raray waa qolyihii dambe muta'akhiriinta oo doonaayey markaa dee qowlka imaamkooda inay daafacaan bay saasoo kale yacni hadalla noocaasoo kalea ku hadlay khamriga markii la xaaraantinimeynaya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa shan noocoo khamriya baa yaallay madiina oo alcinab cinab keliya ma ahayn shan noocoo kala duwan baa laga samayn jiray isku meel baa la wada mariyey dhammaantoodna waa la daadiyey xadiiska muslim saxiixa kusoo wariya sheegay cumar bnu khataab muxuu yihi alkhamru maa khaamara alcaqla marka calaa kulli xaal macnahaan wuxuu u jeedaa eh, inuu sidaa ku xambaaroo sidaa moodaa waa arrinu ismoodsiin karo arrinu ismoodsiin karo weeyaan wa taaratan likowni lafdi mushtarakan aw mujmalan aw mutaradidan bayna xaqiiqatin wa majaaz marna xadiidku wuxuu tusinaya wuxuu uga qarsoomayaa likowni lafdi mushtarakan eraygu inuu mushtarak yahay daraaddii macnayaal kala duwan baa wadaago calaa sabiili xaqiiqa loogu wada magacaabaa ow mid walba ugu dhacaa aw mujmalan ama mujmal uu yahay aw mutaradidan bayna xaqiiqatin wa ama mid xaqiiqiya majaas dhex yaallo dhexdooda ku noqnoqonaya uu yahay aan laysku hayo xaqiiqa mise waa majaaz labada markaa macno xaqiiqiyuu leeyahay macno majaasna waa leeyahy fayaxmiluhu cala alaqrabi cindahu caalimkii wuxuu ku xambaarayaa ama imaamkii wuxuu ku xambaarayaa cala alaqrabi cindahu macnaha agtiisa ugu dhowaanshaha badan buu ku xambaaraya wain kaana almuraadu huwa alaakhara haba ahaado markaa macnaha looga jeeday macnaha kale aanu ku xambaarin haba ahaadabe kamaa xamala jamaacatun min alsaxaabati radia allaahu canhum siday ugu xambaareen koox saxaabada ka midii ilaahay ha ka raali noqdee fii awali alamri arrinka intii sii hore wakhtigiisii hore waxay ku xambaareen alkhayta alabyada waalkhayta alaswada dunta cad iyo dunta madow waxay ku xambaareen ama xadhigga cad iyo xadhigga madow waxay ku xambaareen cala alxabli xadhiggii bay ku xambaareen xadhiggii xaqiiqiga ahaa bay ku xambaareen markii ay soo degtay aayadda allah u yidhi wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswad min alfajri in lagu daraa markii hore ma soo degin iyadoo min alfajri aynay la socon baa markii hore soo degtay aayaddu saxaabada qaarkood baa markaa waxay u fahmeen khaydka cad iyo khaydka madoobe intuu kala caddaanayo laba xadhig in looga jeedo cadiy bnu xaatim baaba ka mid ahaa wuxuu yidhi waxaan soo qaatay laba xadhigoo midna cad yahay midna madow yahay ayaan soo qaatay markaasaan dabadeedna markaa barkimadaydaan hoos gashaday markii dambe soo dhowaadkii ay ahayd ee wakhtigii suxuurta wuxuu doonay iyadoo aan la ifinin oo ilays aan lagu shidin ama ilays aan lagu eegin labada xadhig inuu kala gartoo kala arko ay u kala caddaadaan makanaa cad makanaa madow ya saxaabo kalena saasi waa ka dhacday marka qaarkood waa iska cunayeen oo way iska cabbayeen wakhtigaas suxuurtii ilaa labada xadhig si cad ay u kala garteen oo ay u kala caddaadeen nabigeedaad u sheegeen calayhi salaatu wasalaam dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi inna wisaadataka la cariidun inamaa huwa sawaadu lleyli wa bayaadu annahaar waxaana soo degtay min alfajri ziyaadada abaa soo degtay oo waxaa la yidhi wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri min alfajri baa lagu daray waayahay wa kamaa xamala aakharuuna iyo siday ugu xambaareen qaar kale qawlahu hadalkiisa allah uu yidhi famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna wa aydiikum iyo gacmihiinna ku masaxa tayamumkii cala alyadi yadka waxay ku xambaareen ila alibti ilaa kilkilada laga gaadhaayo ilaa kilkilada laga gaadhaayo ay ku xambaareen xadiis baa jira markii ay soo degtay oo sidaas markaa la sharciyeeyey oo loo sheegay marka waxa weye in gegebaysiga la sameeyo faqaama almuslimuuna maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam fadarabuu biaydiihim alarda uma rafacuu aydiyahum walam yaqbiduu min alturaabi shay'an famasaxuu biha wujuuhahum wa aydiyahum ila almanaakibi wa min butuuni aydiihim ila alaabaad ya yacni waxa weeye gacmihii way masexeenoo xagga korka ilaa garabka laga gaadhay masexeen xagga hoostana baabacooyinka xaggaasna waxay ka soo masexeen ilaa kilkilada laga gaadhaayo saxaabada qaarkood baa sidaa u fahmay kadib calaa kulli xaal markii dambe waa loo caddeeyey waayah erayga yadba ixtimaal ku jiro de waxay aqbali kartaa in markaa looga jeedo gacantoo dhan iyo in looga jeedo intan markaa kafka yaa iyo in looga jeedo ilaa markaa waxa dhudhunka yacni ilaa waxaan u jeedaa xusulkaan u jeedaa ilaa suxulka ama xusulka laga gaadhaayo kolba saad u taqaan waa yahay marka ixtimaalkii bay sidaa u fahminaya wa taaratan likowni dalaalati min annasi khafiya marna macnaha xadiisku wuxuuga qarsoomayaa tusintu inay ahaatay min annasi naskan xaggiisa ama daliilka xaggiisa aayadda ama xadiidka khafiyatan mid qarsoon dalaaladu inay ahaato dalaaladan waadix ahaynoo qarsoon tan hore uu inoo sheegaayo uu leeyahay inuu mushtarak yahay ama mujmal yahay mushtaragu waa eray laba macne ama wax ka badan baa wadaaga cala sabiil xaqiiqa ayaanu macnahaasi ugu dhacaa mid walba xaqiiqu ku yahay imanka erayga cayn waa eray mushtarak ah mar cayn waxaa loo isticmaalaa isha wax lagu arko marna cayn waxaa loo isticmaalaa isha durdurka ah mid walbana waa xaqiiqo calaa sabiili xaqiiqa ya marka waxa weye wuxuu noqonayaa eray mushtarak u noqonaya waxaa la mida erayga qur'i mar waxaa loo isticmaalaa xaydka bigacaadada ee dumarku ay helaan marna waxaa loo isticmaalaa daahirnimaday ka daahir noqdaan marka alaaatu quruu kee looga jeedaa waa eray mushtaraka oo labada macno calaa sabiil xaqiiqa ah ayaa mid walba ugu dhacaa marka caalimka waxaa laga yaaba mid inuu ku xambaaro mujmal baa dhici karta inuu yahay lafdigu lafdigu inuu markaa mujmal yahay ayaa dhici karta mushtaragga laftiisuna nooc mujmali waa soo geli karaa markaa dabeed waxaa dhici karta inuu markaa mid ku fasiro macno ahaan inuu ku fasiro ama macnihii ka qarsoomo yacni saxda ahaa uu garan waayo ama mid kale uu qaato amaba uu ka tawaqufo wa taaratan likowni dalaalati min annasi khafiya fa jihaati dalaalaati alaqwaali muttasicatun jidda waayo hadalladu siday wax ku tusinayaan jihooyinkay wax kaa tusinayaan iyo siday kuu tusinayaan anwaacda dilaalaadku waa ballaadhan aad iyo aad bay u ballaadhan tahay dalaalaad kala duwan baa jira yatafaawatu annaasu fii idraakiha dadkuna waa ku kala taganaanayaan siday u haleelayaanoo u garanayaan iyo wa fahmi wujuuhi alkalaami bixasabi minaxi alxaqi subxaanahu wa mawaahibi waxay kaloo dadku ku kala taganaanayaan oo ku kala tegayaan wejiyada hadalka sida loo fahmaayo kolba sida ilaahay qofka wax u siiyey oo deeqaha ilaahay iyo hibooyinka ilaahay siiyey ayay ku xidhan tahay fahmadaas ruux baa laga yaabaa fahamkiisu dee inuu xoog badan yahayoo yacni macaani badan ka garanaayo marka hadal la sheego wuxuu fahmayaa macnayaal badan inay soo gelayaan mid baa laga yaabaa fahamkiisu inuu duuna daalik yahay waanu ashyaada ka wada fahmayn ayaa dhici karta anwaacdi dalaalaadka badanoo dalaalatu mutaabaqaa jirto oo dalaalatu tadamun baa jirto oo dalaalatu iltizaam baa jirto ya yani waxaa jira anwaac dalaalaadoo kala duwan ma oo keliya lafdigu markaa macnahan daboolayo bes inuu ku dhacayo dalaalatu iltizaam baa wax badani ka imanayaan marka shaygaa la sheego wax badan baa ka laazimaya sida haddii la sheego sida la sheegay waxaa la garanaya ashyaa kale oo raacaysa oo iyaduna laazimaysaa la garanaya dalaalatliltizaam baa la odhanaya hadda ma marba waxaa loo baahanayaa taqdiir wax la qadarayo ayaa loo baahanaya dalaalatu iqtidaa baa la yidhahdaa hadalka sixadiisii uu asaxaayay sharcan ama sidqigiisii waaqican uu run noqonayay baa wuxuu ku xidhan yahay qadaraad wax la qadaraay anwaacdii dalaalaadku ka mid yihi dalaalatu ishaara wax layhaa jiraa shay waxa weeye ayaa la sheegay waxaanu tilmaamayaa macno kale oo aan lafdiga lagu sheegin baa laga fahmayaa oo ilaaba ilaa ka laazimaya dalaalatu ishaara waxay gelaysaa yacni iltizaamkii bay gelaysaa waa kada marka waxaa laga yaabaa hadal kooban in macaani fara badan laga deliishado lagala baxo waa sababtay culammadu u yidhaahdaan daliil keliya ama aayad keliya ama xadiis keliya kun masala lagala baxaya ya kun mas'alo ayaa lagala baxaya ay yidhahdeen bacdu alxaadiis way yidhahdeen culammadu kun masala lagala baxaya markaasay tiriyeen oo kutuba ka qoreen hadda waa xadiis waaxid ya aayad keliya waxay yidhaahdaan waxaa lagala baxayaa kun mas'alo hadda waa kun imka aayat lwuduu fi suurati almaa'ida alqaadi abubakr bakr alcarabi wuxuu ka odhanayaa kitaabkiisa axkaam alqur'aan waxaa la odhan jiray aayaddan kun masalaa lagala baxaa waa aaya waaxida markaasuu odhanaya jamaaco culamaa baa isugu yimi magaalo uu sheegayey naablus inay ahayd baa laga yaabaa markaase waxay yidhaahdeen intay mudaakaroodeen war bal aayaddan kunka mas'alee la sheego in lagala baxo bal maanta aan tijaabinno inaynu kala soo baxno fahamkooday doonayaan aayadda intay eegaan inay kala soo baxaan kutuba ay ka baarayaan ma jirto iyagaa markaa wax tadqiiqinayo oo bal inay masaa'ishii la soo baxaan bay isku dayayaan masaladii markaasay soo tuuraan soo tuuraan soo tuuraan sidii loo waday waa la tirinayaan siddeed boqol iyo dheeraad markay marayeen way dhaqaajin waayeen sideed boqol iyo dheeraad de waa kulkii waaba ku dhowday soo ma <laughs> ya waa cajiib marka wuxuu yidhi waxay ku xidhan tahay fahamka hadalka noocyadiisa la fahmayo kala taganaanshaha dadku kala tegan yihiin bixasabi minaxi alxaqi subxaanah deeqaha ilaahay kolba qadarka yihiin ou ruuxa ilaahay ugu deeqay yacni fahamka iyo fataanada iyo fiirada ya sida ugu deeqay wa mawaahibihi iyo waxyaalaha ilaahay siiyey dee ruux baa markaa fahamkiisu u yahay faham xoog badan yacni bidihni mutawaqid ya bidihnin sayaal wa mutawaqid ibn cabaas muxuu nabigu ugu duceeyey allahuma faqihhu fi ddiin wa callimhu ta'wiil yani cilmigu waa deeq ilaahi fahamku waa deeq ilaahi ya ruux baa laga yaabaa dee in fahamka aad loogu deeqay oo uu faham badan yahy xataa waxyaalaha loo sheegaayo adnaa ishaaru ku fahmayaa maxay yidhaahdaan allabiibu yafhamu bilishaara ruuxa maskaxda badani wuxuu wax ku fahmaa ama caqliga badani tilmaan buu wax ku fahmaa ruuxii laakiin dee aan markaas sidaas ahayn wuxuu u baahan yahay aad dee in wax loogu caddeeyo oo loogu celceliyo ya khaasatan weliba da'du markay yar tahayna waxaa aad usii baahan yahay takraarka ya uma qad yacrifuha arajul min xaysu alcumuum intaa dabadeed waa garan karaa ruuxu waxaa dhici karta inuu garto ninku min xayu cumuumi caamnimada xaggeeda marka laga eego inuu gartaa laga yaabo o yidhahdo halkan waa caam caamnimo u garto min xayu yaxsulu lcumuum walaa yatafatanu likowni hada almacna daakhilan fi dalika alcaami waxaa haddana dhici karta inaanu markaa u fiirsan oo aanu markaa waxa weeye ku baraarugin likowni hada almacnaa macnahani ahaanshaha uu ahaaday daakhilan fi dalika alcaami mid gudagelaya caamkan kan ah yacni hadalkii uu gartay inuu caam yahay laakiin mas'aladan inay cumuumkaa gudagelayso waxaa dhici karta inaanu ku baraarugin ama aanu dhaadin oo masaladii xukum kale uu siiyo saxduna ay tahay inuu cumuumka geliyo uma qad yatafatanu lahu taaratan uma yansaahu bacda dalik intaa dabadeed waxaa dhici karta haddana waxa weeye inuu markaa arrinkaa ku baraarugo u fiirsado oo yacni cumuumka inuu gudagelayo mas'aladaasi ay gelayso cumuumka inuu gartaa dhici karta oo ku baraarugo arrinkaa u fiiro yeesho laakiin haddana waxaa dhici karta inuu ilaawo uma yansaahu bacda dalik waayo insaanku waa curdatun lilnisyaan wuxuu u bandhigan yahay in lowshiyo nasiya aadamu fanasiyat duriyatu aadan baa ilaaway tafirtiisuna waxbay ilaawayaan awalu naasin awalu nnaasi dadka kii ugu horreeyey baa cid wax ilowdana ugu horreeyey marka insaankii waxaa dhici karta inuu shaygii ilaawa dhici karto war masalada markii hore waa kii sheegae haddana xagguu ka maray waxaa dhici karta inuu ilaawo wa baabun waasicun jiddan kaasina waa baab ballaaran laa yuxiitu bihi ila allah mana koobaayo allah mooyaane cid kale waa baab waasica oo ballaaran wqad yaqlad arajulu fayafhamu min alkalaami maa laa taxtamilhu lugatu alcarabiyatu alatii bucisa alrasuulu sala allahu alay wasalam biha waana dhici karta inuu qaldo ninku oo uu ka fahmo hadalka waxaan markaa luqada carbeed ee nebiga lagu soo diray calayhi salaatu wasalaam ayna aqbalay waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood baa dee sahwi dhacaya ama qalad dhacaya oo macnihii luqada carbeed loogu yaqaanay macno aan ahayn lagu fasiraa ta noocaasoo kale waa dhacda iminka baab kale oo aan marka ahay fiqhiyaadka marka laga tusaaleeyo haddii laga eego xagga ictiqaadaadka bacdi waxay ku fasireen alraxmaanu cala carshi istawa istawlaa in looga jeedo macnaha luqada carbeed marka marka waxaway nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo diray asalka ahaana istawa bimacnaa istawlaa looguma isticmaali jirin macnaha caynkaasi miday carabi taqaanima waxaa la weydiiyey khaliil ibnu axmed khaliil ibnu axmed oo sheikhu siibaweyhi ah siibaweyhi sheikhiisii ah oo waxaweeye markaa dee luqada marka imaamku ah ayaa la weydiiyey waxaa lagu yidhi ma heshay istawaa oo macnaheedu istawlaa yahay lugatulcarab ma ku haysaa wuxuu yidhi hada mima laa tacrifuhu alcarab walaa huwa jaarin fii lugatihi kaasi markaa kama mid aha waxay carabtu taqaanay istawa bimacnaa istawla in loo isticmaalo lugatulcarab wax lagu yaqaanay maaha luqadii carbeedna wax ku dareeraya ku soconaya maaha ibnulacraabi laftiisu waxa uu yidhi oo culammadii luqada ka mid a ah. ibn abi du'aad baa wuxuu iga dalbo oo iga doonay alraxmaanu cala alcarshi istawa istawa bimacnaa istawlaa inaan luqatu carab uga soo saaro dabeedna waxaan ku idhi wallahi markaa taa ma hayo wax jira ma aha midaan haleelayana maaha marka waqtiyada qaarkood waxaa dhici karta waxaan luqada carbeed loogu isticmaali in markaa ereyga lagu fasiro in ereyga lagu fasiro ayaa dhacda xagga fiqhiyaadkana saas si la eg waa ka dhici kartaa oo ashyaada qaarkood in saa lagu fasiray waa dhacda baabka ictiqaadaadkana aad baabay day ugu badan tahay oo firaqa marka waxawayan ahlulbidaca ahi meelo badan bay waxay ku fasireen macaani aan loogu aqoon luqatulcarab ayay markaa ku fasireen marka mabxaskani baabka lixaad waxay khulaasadiisu tahay dalaaladii xadiiska macnihiisii inuu garan waaye wuxuu u garan waayena afar arrin buu sheegay kow eraygu inuu hariib yahay daraaddeed waa u garan waayey karaa sida musaabane iyo muxaaqalo oo kale yani ashyada qaarkood baa laisku khilaafay macnaheedu waa sidan maye maaha aha waa sidan yani laisku khilaafay maxaa keensaday khilaafka ay fuqahadu isku khilaafayaan iyo culammadu yani ereygu inuu hariib yahay aawadeed baa keensatay ama waxaa dhici karta ereygu inuu yahay mushtarak oo macaani kala duwan xaqiiqo ku yahay waa sida qur'i oo kale salaasatu quruu masalaatu xiyad ba mise waa salaasatu athaar ma saddex daahirnimo mise saddex ayd maxaa keensaday ikhtilaafka waxaa keensatay erayga ayaa mushtarak ah oo wuxuu noqday eray cala sabiil xaqiiqa tuhri iyo xayd labadaba loo isticmaalo ayuu noqday ama wuxuu noqon karaa curfigaa isbedelay daraaddeed ee marka waxa marba si loo yaqaani wakhtigii nebigana macno loo yaqaano wakhtiga dambena macno kale loo yaqaano in waxa weeye isbeddelkaasi u keensado macnuhu inuu qarsoomo dabeedna macno aan macnihii ahayn inuu ku fasiro ayaa dhici karta mid kalena waa u dhici kartaa waa in marka waxa weeye dalaaladu ay khafiyo tahay dalaaladu inay khafiyo tahay anwaacda dalaalaadkuna waa badan yihiin marka waxa weeye intaasoo umuurood baa mid waliba waxay keensan kartaa in markaa macnaha looga jeedo dalaalatu xadiis inay marka qarsoonto la garan waayo wallaahu aclam